iqra'i wa sharxi kitaabi tadkirati saamic almutakalim lilimaam اljamaca caleyh raxmat اllah في ليلة الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني عام ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله عز وجل فيه الإخلاص والتوفيق إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliskii laba-iyo tobanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkiratu saamic walmutakalim ilxaafid ibn jamaca caleyh raxmat ullah habeenkana waa habeen isniin ah shan iyo labaatanka bisha afaraad amaba rabiicin alathani kun afar boqol sideed iyo soddonka hijrada nabigeena calayhi asalaatu wasalaam baabkana waa baabkii saddexaad fasalkana waa fasalkii labaad nowcana waa nowci saddexaad annowcu thaaliu nowca saddexaad looga baahan yahay qofka aalibicilmiga inuu kula dhaqdo sheekhiisa inuu kula dhaqdo an yandurahu waa inuu fiiriyo bicayni alijlaali weyneyn isheed waa inuu ku fiiriyo oo sheekhiisa uu la weynaado uu qiimo la yeesho weeyaan oo yactaqida uu ku ictiqaadiyo ood qalbiga gashta fiihi sheekhiisa darajat alkamaali kaamil noqosho darajadeed weeyaan inuu sheekhiisa kaamil yahay inuu ictiqaadiyo hadalka isaga ah waa hadal aanan sax ahayn sheekha kaamil ma noqon kara cismadana waxaa iskala wixi basharba ah ambiyada allah iskala sala allahu calayhim ajmaciin hadduuba qofka nabi ahayn macsuum ma ahan marka kamaal mulaqa sidiisaba horta allah iskala subxana watacaala kaamil noqosho laakiin waa inuu ictiqaadiyo inuu qiimo iyo sharafu leeyahay inuu ictiqaadiyo taa sax weeyaan laakiin kaamil noqosho inuu ka ictiqaadiyo may sax maahan yukhti wuu gafi wuu asiibi wuu xanaaqi wuu raalli noqoni wuu cajisi nashaad u heli waa la toosini waa qalloocani wamaa ilaa daalika marka waa bashar waa bini aadan laakiin basharka ko uu qiimaha roon inuu sheekhiis yahay saas inuu ictiqaadiyo ayaa muhiima laakiin inuu kaamil ama amaal amaal sideedaba allah iskale subxana wataala kaamilnimo cusmana waxaa iskale ambiyadiisa allah subxaana wa tacaala marka macnahaas marka macno darajo ahaan kamaal eh, laguma tilmaami kara sheekha laakiin meel saranin gaarsan oo wanaagsan oo qiimo badan oo ummadaha aan aqoonta lahayn ka fiican inuu yahay inuu ictiqaadiyo weyaan leanna qofka markaad inaad qiime leh aaminsan tahay wuxuu kuu sheegaana ama wuxuu ku barana qiimaad u arki lakiin markaad aaminsantahy qofki inuusan macno badan lahayn waxaa laga yaaba inuusan waxba weyn agtaada ka ahan kadibna wuxuu kuu sheegana wax weyn aadan ka qaadin marka dhankaas ayuu kala dan leeyahay imaamka caleyh raxmatullah laakiin kelimadaas aw yactaqida darajat alkamaal kelimada ayada waxaa weeyaan calaamad hoos ka saara kelima toosan maahan fa ina dalika arrinka isaga aqraba isagaa u dhowaan badan ilaa nafcihi bihi inuu ku intifaaca oo ka nafci wanaag ka helo wa kaana wuxuu ahaaday bacdu salaf salafka qaar ka mid ah idaa dahaba marku uu aado ilaa shaykhihi sheekhiis markuu aado taadaqa wuxuu sadaqaysan jiray bishayin waxbuu la bixi jiray sadaqa ayuu la bixi jiray markuu sheekhiisa u socdo sadaqa ayuu la bixi jiray wa wuxuu dhihi jiray weliba allaahumma allahayow istur qari cayba shaykhii shaykhayga ceebtiisa qari oo iga qari canii xaggay ka qari weeyaan qofka haddii ceebtiisa aad ogaato inaad cilmi ka qaadato waa adkaanaysaa sheekhaagiiyo muxuua tuugnimo loo haysto ciyaadan billaah amaba ummad ay wax ku haysato amaba meel xun inta istaag kadibna dhab lagu siiyey xageed sheekugu noqonaya diin hadduu xataa labada gebayahood buuxa suuragalma inaad wax ka qaadato markaas qofkan waa biniaadam waa khata qof aanan gafayn lama arko laakiin ilahi waa sitiir subxana wa tacala yastur cibaadahu adoonsi wuu asturaa wax badan muxuua ah, wax badan baa ka dhici qofka biniaadamka ah ilahi wuu asturaa markaasuu qof intay sadaqo la baxaan ay dhihi jireen rabbiyow cuyuubta sheekhayga ilaah iga qari nooc kastaba ahaata saasay dhihi jireen weyaan allahuma allahi astur iga astura cayba sheekhii sheekhayga caybtiisa canii xaggayga walaa tudhib haiga tagsiinin barakata cilmihi cilmigiisa barakadiisana minii xaggayga haiga tagsiinin weyaan wa qaala shaafici imaam wuxuu yihi raximah allahu kuntu waxaan ahaay asfaxu rogo alwaraqata waraaqda ayaan rogi jiray waraaqda kitaabka ayaan rogi jiray bayna yaday malik ibni anas malik ibnu anas imaamu daar alhijra oo sheekha imaamu shaafici ah raximahum allahu ayaa waxaa weeyaan hortiisa ayaa kitaabka aan akhrisana waraaqdiisa aan jiray kuntu waxaan ahaaday asfaxu mid rogo oo gediyo alwaraqata waraqada bayna yaday malik bni anasin malik bnu anas imaamu daarilhijra hortiisa ayaan waraaqda ku gedin jiray weyaan waa sheekhiisii safxan gedin ayaan gedin jiray raqiiqan aad iyo aad u dabacsan oo aad iyo aad muxuu ahay u tartiibsanoo nugul weeyaan maxaan u yeelayaa haybatan haybad iyo qiimayn iyo sharfid oo lahu imaam maalik aan sharfaa lianlaa yasmaca siuusan u maqlin waqacahaa waraaqda dhicitaankeeda saas haddii aan u gediyo oo saa u rago si uusan intuu sheekha u maqla uu muxuu aha aan haybadiisa aan meel ugu dhicin ayaan saas samayn jiray ayuu imam kale aleh raxmatullah waa qiimayn iyo sharfid meesha ugu sarraysay wa qaala rabiic wuxuu yidhi ibnu sulaymaan almuraadi wayan almisri dhintay laba boqol toddobaatankii masaarida rag culimo badan oo muslimiinta culimmadooda ka mid a ah, waa masaari aad iyo aad bay runtii culimo badan meesha ugu soo baxeen marka ninkaas ah, rabiic ibnu sulaymaan oo imaam shaafici xilowgiisa ahaa cilmigiisana faafiyey ayaa wuxuu leeyahay wallaahi baan ku dhaartay majtaraatu maanan ku dhiiranin an ashraba inaan caba almaa inaan caba kuma dhiiranin washaaficiyu imaam shaaficina yanduru ilaya isagoo eega oo ii jooda haybatan haybad iyo qiimayn oo lahu asagan qiimayna bal arka isagii sheekhiisii saas u haybeen jiri oo qiimo ayuu u yeeli jiray waraaqda inuu rogo ayuu mxua ka ilaalin jiray inuu xoog u rogo si tartiibba u rogi jiray isagana ilahay wuxuu ugu abaalguday subxaana wa tacaala inuu ardaygii sulaymaan alrabic ibnu sulaymaan inuu isna haybad uu qabay inuusan xataa biyo ka hor cabi karin oo wax la yaab la moogta aljazaau min jinsi alcamal qofkii marka qofka mucalimkiisa ama sheekhiisii ah qiimo tira isna alxamdu lilah rabi اlcaalamiin hawshii u taalo ummad kale ubaa u taagan ummad kale unbaa u taagan inta badan masaajida iyo dhibaato kama dhacda laakiin ishkaalku wuxuu ka dhacaa goobaha waxbarashada ama ha noqoto madaaristo iskuulaadka jaamacadaha iyo meelaha la midka ah goobahan rasmiga ah ayaa u badan oo waxaa laga yaaba macalinka isagoo kusii jeeda sabuuradda in muxuu ahaa dhagax halkaa lagaga dhuftaa laga yaaba amaba ukun hallawday in lagu dhuftaa dhici karto waxaa dhici karta baabuurkiisi inti loo tago kadibna la musmaareeyo waxaa weeyaan aaryada laga saaro in muraayadaha laga jibaa dhici karta wax badan baa maclimiinta lagu sameeya oo aad tiro badan ardayga isaga ahna nafsa shay wuu sugayaa shaki ma laha way soo mari aljazaau min jinsi alcamal marka laakiin goobaha masaajidda iyo waxyaabahaas uma badna arrinta iyada weeyaan waa yarta arrinta inay dhacdo naam wayurwa nacam waqaala rabiic wuxuu yidhi wallahi baan ku hartay ma jtaratu kumaan dhiiranin an ashraba inaan cabal maa biyo washaaficiyu imaam shaafici yandur ilay isagoo iyaga haybatan haybadulah aan ka heebaysana weyaan waxadara waxaa yimid bacdu wlaadi alkhaliifa khaliifat lmuslimiin awlaaddiisa qayb ka mid ayaa yimaadeen khaliifkaas waa kii almahdi ahaa cinda shariik alqaadi shariik ibna cabdillaah ayay u yimaadeen oo nin caalim aha qaadin ahaa oo masaajid iyo meel un jooga fastanada kadibna ilmihii khaliifada muslimiinta u dhalay boqorka muslimiinta iyo amiirulmuminiin oo muslimiinta u dhalay ayaa wuxuu tiirsaday canugii ila alxaa'iti derbiguu ku tiirsaday wa sa'alahu kadibna markaasuu wax ka weydiiyey can xadiiin markuu derbigii ku tiirsaday intuu wuxuu yimid alqaadi shariik ayuu yimid kadibna derbigu saa ugu tiirsaday canugii markaasaa wuxuu yidhi xadiid hebel iga warran qaadiyow nacam falam yaltafit ilayhi shariikun shariik xaggiisa muusan eegin xitaa inuu qof la hadla inuu de muxuu ahaa muusan xataa xaggiisa muusan eegin uma intaa kadib caada canuguu soo noqdayo oo wuxuu yidhi xadiid habel iga waran isagoo tiirsan facaada shariikun shariikna wuxuu ku noqday bimili daalika sidii oo kale damba kama gelin faqaala wuxuu yidhi marka canugii tastakhifu miyaad fududaysanaysaa shariigow biwlaadi alkhulafaa khulafada muslimiinta oo mas-uuliyad haya awlaaddooda miyaad fududaysanaysaa qaala wuxuu yidhi laa maya ma fududaysanayo walaakin warka lagu laabaya alcilma cilmiga ayaa ajallu ka weynaan badan cinda allaahi alla weyne min an udayicahu inaan dayaca oon macno tiro oo qof iska tiirsan oo dan aaniga lahayn ama canug muxuu ahaa iswalwaala aan ku hoos wada cilmiga intaa wuu ka qiimo roon yahay waa ka wanaag badan yahay ayuu yidhi raximah llah raxmatan waasica wayurwa waxaa la wariyaa alcilmu cilmiga asyanu uu ka qurux badan yahy o ka wanaag badan yahy cinda ahlihi min an yudayicuuh inay dayacaan oy macno tiraan oy meelaha kuwad wadaan uu ka macno badan yahy uu ka qurux badan yahay weeyaan wayanbaqii waxaa haboon ayuu imaamka yidhi aleyh raxmat ullah anlaa yukhaaiba inuusan kula hadlin shaykhahu sheekhiisa bitaa'i alkhitaab taadda khitaabka oo u akalta facalta akhadta ta'daas waa inuusan muxuu ahaa taa almukhaaaba waa inuusan sheekha kula hadlin tacdiim akhadtum aradtum saasoo kalesaas ayaad doonteen waad doontay saasaad yeeshay waxaasaad samaysay maya waxaasaan kaa rabaa cafwan waxaasaad mxuu aad ku tallaabo qaaday ama waxaasaad akhrisay maya waad akhriseen waad ku tallaabo qaadeen saasaad yeesheen tacdiim inuu u yeela saasuu kala jeeda imamka caleh raxmatullah iyo wa kaafihi kaafi khiaab kaafka khitaabka oo ah hada ficluka hada amruka hada nahyuka la hada nahyukum hada amrukum iyo wixii la midka ayuu kala jeeda imamka caleh raxmatullah waa iska dhaqan kolleyba carabtaba ilaa hadda ay isticmaasho weeyaano culimada iyo marka lala hadlaa weyn saas ayay ula dhaqmaan walaa yunaadihi uguma dhawaaqo can bucdin meel fog uguma dhawaaqo sheekhow ma dhaha weeyaan bal yaquulu wuxuu yidhahda yaa sayidii wa yaa ustaadii sayidkaygiiyo ustaadkaydiiyow tan dambe ayaa qurux badan midaan sayidiida ah waxbaa ku yar jira laakiin tan muxuu ahaa caadiga yaa ustaadii yaa sheekhii yaa mucalimi yaa mudarisi iyo wix la midka ah nacam wa qaala alkhaiibu alkhaiib albaqhdaadi wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhahayaa markuu ardayga la hadla sheekhiisa ayuha alcaalimu caalimow wa ayuha alxaafidu xaafidow iwa naxwa dalik wixii la midkaa wamaa taquuluuna markuu muxuu ahaa inuu mas'alo weydii doonana wuxuu dhihi wamaa taquuluuna sideed leedihiin sideed leedahay maaha sideed leedihiin fii kada masale heblahay sideed leedihiin seed u aragtaan wamaa ra'yukum ra'yigiinna waa sidee fii kada masale heblahay seed u aragtaan iwa shibhi daalika iyo taa i wixii la toa weeyaan walaa yusamiihi kuma magacaaba fii khaybatihi sheekhu markuu ka maqan yahay aydan sidoo kale bismihi magaciisa oo fulaan cali sheekhiisi cali cali ayaa sidaa yidhi ama fulaan asaa yidhi ma dhaha weeyaan bismihi ilaa maqruuran isagoo lagu xiriiriyey bimaa laqab iyo muxuu ahay kelimad yushciru tusinaysa bitacdiimi weynayntiisa oo sheekh la weynayn oo la qiimayna weyaan ka qowlihi orahdiisa ama hadalkiisa oo kale qaala ashaykhu sheekha wuxuu yidhi aw lustaadu ama ustaadka kada ayuu yidhi wa qaala shaykhunaa sheekhanaga wuxuu yidhi aw qaala wuxuu yidhi xujat lislaam xujat lislaam iyo muxuu ahay calam alislaam iyo burhaanuddiin iyo baabkaas quruuna muxuu ahaa quruuntii dhexa oo taqriiban toddoba boqol iyo siddeed boqol iyo sagaal boqol ilaa meelahaas ayay badnayd in alqaab jirta ay ahayd weeyaan nacam aw naxwa dalik hadda laakiin sheekh iyo ustaad iyaa iskaga filan qofka annawc araabic nooc afaraad an yacrifa waa inuu garto lahu sheekha xaqahu xaqiisu inuu garto walaa yansa uusan hilmaamin fadlahu fadligu le uusan hilmaamin qaala shucbatu wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa idaa samictu markaan ka maqla markii aan ka maqla min rajulinin alxadii xadii aan ka maqla kuntu lahu waxaan u ahaan jiray cabdan adoon maa yaxya intuu mxuu ah nool yahay maxaa idiin qoran maa xaya intuu nool yahay maa yaxya waa isku to intuu nafta ay ku jirta fadliga asaga ahaa umu hilmaami jirin oona ogaan jira weyaan nacam oo addoon baan u ahaan jiray adi macnaheeda waa qof muxuu ah u dadaalo oo kawarqab ayaan ahaan jiri kala jooda addoonnimo hadda meesha ma taal wa qala wuxuu yidhi maa samictu maan maqlin min axadin qof shay-an wax kama maqlin ilaa haddii aan ka maqla wakhtalaftu waan u laablaami jiray oon la xiriiri jiray ilaahi isaga akar mima samictu wixi aan ka maqli wax ka badan minhu xaggiisa haddii hal majlis aan wax kaga soo dhegaystay tobannaan majlis aan u tegi jiray oo booqasho iyo kawarqab iyo wamaa ilaa dalik xiriirin ayaan samayn jiray wa min dalik waxaa ka mid ah an yucadima inuu weyneeyo xurmatahu sheekha xurmadiisa oo yaruda uu ka jawaabo uu ka difaaca haybatahu markuu maqan yahay haddii wax laga sheego sheekhiisa uu markiiba difaacu noqdo weeyaan oo yaqdaba uu muxuu u carooda lahaa haybadaas xantaad la xantay waa inuu wax ka caroodo weeyaan fain cajaza hadduu ka cajizo can dalika arrinka asaga qaama meeshuu iskaga istaagaya oo inuu dadkii ka celiyo hadduu awoodi waayo iskaga taga meesha wafaaraqa dalika almajlis majliska isaga ha faaruqo weeyaan laakiin su-aasha taal waxaa weeyaan sheekhaadi hadduu ahlu bidca yahay ama sheekhaadi uu sheekh qalloocan uu yahay oo masaail khariban oo umada fasaadinaysa uu dadka u fatwooday adna aad masaail fiican ka qaadatay tusaale ama cilmi isku dhexdarsa ka qaadatay masaaishii ayaad ahayd inuu ku khaldan yahay ayaa meel lagu sheegi ma ka jawaabaysaa maya alxaqu axaqu an yutabac qofka shakhsigiisa wx weerar ah waa laga celinaya oo qofka in la hanto maya laakiin masaaisha uu ku khaldam in la yihahda hebel masaaishaas noocaasa uu ku khaldan yahay islaamka muxuu ahaa ama diinta islaamka kuma saxno in la yidhahdo oo hebel ayaa sidaa yeer la yidhahdo dhibaato ma laha markaa inaad difaacda maaha walaa tujaadil can aladiina yakhtaruuna anfusahum ha kugu dhici markaas inaad soo gasho halisa weeyaan kuwa naftooda khiyaamay ha muxuu ahay doodin laakiin qofkii oo iska toosan oo wanaagsan in muxuu ahaa la weeraro markaas waa marka aad qofka u difaaca weeyaan haddii shakhsigiis la weeraraan waa sidoo kale oo qofka shakhsigiisa macno weyn kuma dhisna shakhsigan wuu tegi wuuna joogi wax weyn ma ahan laakiin waxaa hari qofkan masaa-isha u ta'siiliyey oo abad alaabidiin joogaysa ama ha qoro ama ha fatwooda amaba dersi ka ariyo kuwaas ayaa hari marka wixii khalad oo noocaasa diintaa ka weyn qofka sheekha diintaa ka weyn shareicada ilaalinteeda xifdigeeda ayaa ka weyn waida khada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaab latubayinunahu linnaas walaa taktumuunahu ballanti la qaaday aa meesha ka baxaysa weyaan min alia waxaa ka mid ah cafwan waymbaii an yadcuwa inuu u ducay lahu isaga mudata xayaatii intuu nool yahay allahuma kfir lana walimashaaikhina walimucalimiina walijamiici almuslimiin cibaaraadkaas noocaasa ayaa culimadanaga ahaan jireen majaalistooda markay bilaabaan markay mxu dhamaynaanba kuwa ku duceeya waa la iska hilaban beryahan dambe wayanbaqii waxaa haboon an inuu ducoy lahu isaga muddata xayaati intuu nool yahay muddada uu nool yahay weeyaan ow yuraaci u dhowra ood ilaaliya ka warhaya duriyatahu carruurtiisa iyo aqaaribahu qaraabadiisa iyo awidaahu iyo kuwa uu jecel yahay awida kuwa uu mxuua jeclaa ayna inuu ka warhayo weyaan bacda wafaati markuu geeriyoodo kadib ina abara albiri an yasila arajulu ahla widdi abiih baarnimatan ugu wanaag badan waa ti uu nabigana cadiy alayh slat slam qofka inuu xiriiriyo aabihii dadkii ay saaxiibada iyo wadaayga ahaayeen inuu xiriiriyo ayaa baarnimo ayaa ugu wanaag badan bacda mowtihi markuu isaga geeriyoodo kadib qofka uu xiriiriyo marka sidoo kale sheekh markuu dhinto oo sheikaaday uu geeriyooda dadka sheekh uu jeclaa inuu qofka xariiriyo weeyaan wayatacaahada waa inuu mxuu ahaa eh, ka warqabo ziyaarata qabrihi qabrigiisa inuu booqdo hadduu u dhow yahay lakiin looma safray oo shadu rixaal looma samaynayo lakiin hadduu magaalada imeelada dhow uu yahay ama qofku magaalada uu sheekh ku dugnaa u yimid uu soo booqday kadibna sheekhiisu inuu booqdo ayadna uu ka warhaya dhib malaha weeyaan waana wanaagsan tahay walistikfaara lahu dembidhaaf inuu allo weydiiyo iyo wasadaqata canhu inuu wax ka sadaqeeyo wayasluka u mara fi samti xagga dabciga iyo aamuska iyo wlhadyi xagga dhaqanka maslakahu ariiqii subanaa oo sheekhu mari jiri inuu maro oo yuraaci hadduu sheekh laakiin abcigiisa uusan yara toosneen maya kagama dayanay ilan sheekh waa bini aadam wa wuxuu ilaalinaya fi lcilmi xagga cilmiga iyo wadiini xagga diinta ku dhaqankeedana caadatahu sheekha caadadiisa wayaqhtadii wuxuu ku dayanayaa bixarakaatihi dhaqdhaqaaqiisa iyo wa sakanaatihi xasiloonadiisa si uu xasili jiray si uu dhaqankiisu yeelana weyaan fii caadaatihi caadooyinkiisa susuuban lakiin caada xun hadduu lahaa lagama dayanayo weyaan iyo cibaadaatihi cibaadooyinkiisa iyo wataaduba inuu mxuu aha ka yeesho ood ku edab qaato biadaabihi aadaabta wanaagsan oo sheekhu lahan jiray inuu asna yeeshay weyaan walaa yadaca waa inuusan ka tagin aliqtidaa inuu mxuu ahaa inuu ku daydo marka warkan macnaha badan oo qiimaha badan halkan uu imaamku soo naqliyey qofka caalimka ahna waxay keensanaysaa inuu isdhowra inuu isilaaliyo ilan umada ku dayana waa qudwo qof lagu dayana waxaa weyaan towtowlaah waa mushkilad mushkilad weyaan annawc alkhaamis nooca shanaad an yabira waa inuu ku sabro alaa jafatin ad adayg an yabira waa inuu ku sabro jafatin ad adayg oo tasduru ka dirista min shaykhihi sheekhiisa culimada qaar waa adag yihiin qaar baa ulqaata macalimiinta khaasatan qur'anka o aragteen dad weyn oo ger laho loo duuba weligii miyaad aragteen ya oo dhab arrinta way dhacday nin ger lah oo loo duuba oo la garaaci weligii ma aragteen oo qur loo garaaci yaa arkay ya ha dagaala ka dhici maya dagaal lama rabo waa lagu diiday waa arkaysa halka haddii lagu duuba inaad duubata halka waa kawa socotaa dhegayso <laughs> waa lisu duubaa sheekh rag isu duubaa jira mucallimiin waxaa jira dad gerla garaaca oo qur-aanka ku garaaca xaqiiqa wa way jiraan nacam an yasbira waa inuu ku sabro marka garaac isaga iskaga sabar adoo gar weyne muxuu ahaa ilinta kaa da-do iska adkayso <laughs> nacam an yabira waa inuu sabro calaa jafwatin ad adayg oo tasdura ka soo dirisa min sheekhi sheekhiisa aw suu khuluqin ama abixumi waa bini aadam qofkii walaa yasudahu waa inay ka reebeen dalika arrinka isaga can mulaasamatihi inuu la jiro oo marba haddii aad xumeeyey ood ugu adkeeyey waa iskaga tagaa maya ku sabar inaad laasimto ood la joogta ku sabr weeyaan wa xusna caqiidatihi iyo niyad wanaajin ood niyad u wanaajiso ood wixii ka dhacay abixumidii aad niyada xumaan u qalbigaaga wixii aad u qabtay oo wanaag aha ka bixinin in dhaqanxumi aad kuga laqmay iyo xogahoo abicumi aad ka dareento iyo qalbigaaga wanaagii aad u qabtay iyo sheekhnimada u aaminsanayd ha ka saarin ma waxba ku saabsan haddii ay tahay dhaqan diin waa baab kale iyo caqiido qaloocan iyo wax muxuu ahaa xun iyo fataawi xun iyo waa baab kale ta ayada laakiin wixii ku saabsan adiga kugu saabsan iska sabar wayataawala waa inuu u qiildayo afcalahu ficilada uu sheekha la imaana allatii ficiladaasoo yadharu ay ka muuqanaysa ama yadhar uu muuqana ana sawaaba sida tooska ahoo wanaagsan khilaafuhaa iyada dabamarkeed inay tahay mararka qaar sheekha ficilla ayaa ka dhacaysa ficillaha ayaga ah adiga sida kuma muuqata waa yaraqalloocan yihiin waa inaad u qiildayda marka iyada calaa khilaafiha calaa axsini tawiilin tawiil iyo qiildaytan ugu wanaag badan wayabda ficilada laga hadla waa wax adigaad kugu samayna ood sheekha kugu qaylina ama wamaa ilaa dalik ama xurmadda iyo qiimaa ilardiga qiimu le waati aan ka soo hadlayni tirada badnayd waxyaabii xaqa aad inuu sheekha garan waayo haddii ay dhacdo markaas waxyaabahaad ficilkaad samayna waa inaad mxuu ahaa qiil u dayda oo saasaa laga yaaba saasuu ila danlaha laga yaaba saas waaas wamaa ilaa dalika saasuu kala jeeda imamka aleh raxmatullah nacam ayib wayabda waa inuu bilaabo huwa isaga cinda jafwati sheekhi sheekha markuu ku adkaado ood ku kakanaado bilictidaari inuu cudur daarto ood sheekh u tago sheekhow dee saasaa dhacdayo raalli haabo isagii iyo watawba noqosho mima waqaca wixii dhacay inuu ka noqdo isagii walistiqfaar iyo dembidhaaf inu aan la weydiisto oo yansuba uu u tiiriyo u leexiyo almuujiba ilayhi almuujiba shayga in sheekhii isaga ay isyara xagtaan ama arrintan ay dhacdo keentay wixii waajibiyey ilayhi isaga ardayga waa in isu tiiriyo ood yidhahdo sheekha wuxuu saa u sameeyey adiga ayaa wax kaa dhaceen aan munaasab ahayn halkaas waa inu la aado wayajcala waa inuu yara alcataba eedana caleyhi dushiisa maxaa yeelay faina dalika arrinka isaga ay abqaa baaqyeelitaan badan faina dalika arrinka isaga ah ay abqaa baaqyeelitaan badan limawadati shaykihi shaykhiisa kalgacaylihiisa aw axfada ilaalin badan liqalbihi qalbigiisa aw anfaca u waxtar badan liaalibi ardayga fii dunyaahu adduunyadiisa iyo aakhiratihi aakhiradiisa weyaan xitaa sabarka isaga ay ajir lagaa siini allah cilmiga kugu barakayni cilmigaa u tawaaducday sheekhiyaa u tawaaducday liajli illahi caza wajal waana noo imaan doontaa raas ayaa marka lagugu barakayna weyaan adduuniya aakhraba wa can bacdi salaf salafka qaar waxaa laga soo wariyey man lam yasbir qofka aanan sabrin calaa dulli tacliimi tacliimta dulligeeda baqiya wuu baaqi noqdaa cumrahu cumrigiisa baqiya cumruhu cumrigiisa wuxuu ku baaqi noqdaa baqiya wuu baaqi noqdaa cumrahu weligiis fii cimaayati اljahaalati jaahilnimo indhalaanteed ayuu ku baaqi noqdaa weyaan waman sabra calayhi qofkii tacliimta iyo muxuu ahaa ku sabrana dulligeeda aala amruhu amarkiis wuxuu u noqdaa oo ahaadaa ilaa cizi dunya adduunyada sharafteeda iyo alaakhirata aakhira weyaan walibacdihim qaarkood waxaa gabayay leeyihiin ina almucalima wاطabiiba kilayhima laa yansaxaani ida huma lam yukrama ibir lidaaika in jafawta abiibahu wabir lijahlika in jafawta mucaliman beytka hore idinma qornaan filaya soo soma ina almucalima mucalimka waabiiba dhakhtarka kilayhimaa labadoodaba laa yansaxaani kuma naseexayaan oo wanaag lagama helo idaa humaa haddii ayaga aanan lam yukramaa la karaamaynin kadibna isbir u sabar oo u dulqaado oo u adkayso lidaa'ika cudurkaada u adkayso in jafawta haddii aad goysa abiibahu muxuu ahaa dhakhtarkiisii haddii aad goyso u dulqaado wabir u sabr lijahlika jaahilnimadaada u sabr in jafawta haddii aad goyso mucaliman mucalimna iskaga dulqaada weeyaan marka mucalimka in loo dulqaata ayaa weligeed eh, la sheegi jiray dhakhtarkana sidaas oo kale an ibn cabaas waxaa laga wariyay xabl umr turjumaan quraan weeyaan dalaltu aaliban facazaztu maluuban dalaltu aaliban anoo aalib oo arday ah waxbarasho ku jira dhulkaan isdhigay waa noo imaan doontaa waana soo marnay isagoo waxaa weeyaan zayd ibnu haabit u haaya kooraha u haaya neefka wuu saarnaa isagoo meel bannaan jiif noo imaan doontaa insha allahu tacaala marka naftaydaan dulley ayuu leeyahay anoo aalib oo ardayah facazastu markaasaan cizoobay maluuban anoo muxuu ahaa cilmi liiga dalbaana waan cizoobay waad garanaysaan ibnu cabaas wuxuu ahaa raggi diinta loo dooran jiray oo saxaabadii eh, qaarkood kuwa xataa ka weyna cilmiga ay u jireen waad garanaysaan qisadii mashhuurkii ahayd oo sayid cumar radia allahu tacala canhu arda intuu aruuriyey nimankii kibaar almuhaajiriin walansaar muhaajiriinta raggooda odayaasha ahaa iyo ansaartii ayaa kadibna wuxuu u yeeray wiilka la yihahdo cbdullahi bn cabaas radia allahu tacala anhu arda markaasaa masalo weydiiyey waa suurat ida jaaa nasrullahi walfatx kadib wal meel buu ka dhacay kadibna ibnu cabaasaa la weydiiyey ibn cabaas markii la weydiiyey jawaabtiisi ayaa sax noqotay inay ajasha nabigeena calayhi salatu slam caddaynaysa suuraddaas oo la fari markii calaamooyinka noocaas u arkana inuu istikfaar iyo dikriga alleh iyo khayrkaas u badiyo ajashiis inay dhowaatay ayuu sheegay markaasaa cumar radia allahu tacala anhu arda wuxuu caddeeyey isna inuusan intaasma inan kale usan aqoonin marka arinta ninka isagaa ah, ibnu cabaas markii uu ardayga ahaana bannaanku saa u seexan jiray oo saas u dhiboon jiray markii dambena wuxuu noqday nin ciza iyo sharaf iyo wanaag badan ku gaaray weeyaan marka cilmiga wuxuu u baahan yahay awalka hore isu dulley oo dulli ku qaado laakiin markii dambe sharaf weyn aad ku gaaraysaa weyaan wa qaala mucaafa ibnu cimraan wuxuu yidhi ninkaas mucaafa ibnu cimraan waxaa la yihahdaa abu mascuud addowsi almuusili reer muusilwa waa reer ciraaq wuxuu geeriyooday kun boqol iyo afar iyo siddeetankii amaba shan iyo siddeetankii amaba boqol lixd iyo siddeetankii saddexdaas sana ayaa laisugu khilaafay sanadkuu geeriyooday raximahullah ninkaasaa wuxuu leeyahay waa nin aad u aqoon badan ayuu ahaa dadaal badan qaal wuxuu yidhi maalu ladii qofka tusaalihiisa yaqdabu caroona cala alcaalimi qofka caalimku caroona maalu ladii qofka ayuu la tooyahay yaqdabu caroona cala asaatiin aljaamici masjidka jaamica ah tiirashiisa inuu caroodo hadda tiirir baa masaajidka noo sugan sooma haddii aad tiirasha ku caroodto tiirkuu taagnaana meshuunku jooga adna waad ku rafaaday haddii aad la feertan tabtiira wax ka qaadi kartaa qofka marka caroona oo sheekhiisu caroona waxuu la tooyahay qof waqaala shaafici imam shaafici wuxuu yihi raximah llah subxaan allah wa qaala shaafici imam shaafici wuxuu yihi raximah اllahu tacaala miyaad aragtaan naam alxamdu lilah wa qaala shaaficiyu imaam shaafici wuxuu yihi raximah اllahu tacaala qiila waxaa loo yidhi sufyaan ibnu cuyaynata sufyan ibnu cuyayna waxaa loo yidhi ina qowman qola ya'tuunaka way ku imaanayaan min aqtaari alardi arrada darfeeda kaaga imaanayaan taqdabu calayhim waad ku caroonaysaa yuushiku waxaa dhow amaba waxaa dhici karta an yadhabuu inay tagaan waya trukuka ay iskaga kaa tagaan weyaan dad ayaa cilmi kuu soo doonaa sufyaan bin cuyayno waxaa lagaaga imaanaa meelo kala duwan kadibna markaasaad ku caroonaysaa ood dhibaato inaad laga yaaba soo kama yaabaysid inay muxuu ahaa ay kaa tagaan oo iska caroodaan fa qaala markaasa wuxuu ku yidhi liqaa'ili warka asaga ku yidhi wuxuu ku yidhi hum iyaga xamqaa waa doqonno oo miluka idan may cafwan hum ayaga xamqa waa doqonno idan goorta ayada miluka adoo kale ah ay intay caroodaan kadibna iska tagaan waa doqonno adoo kale ah kow in tarakow ay ka tagaan maa yanfachum waxa wax utara lisui khuluqii abixumadayda haddii waxa wax utari laha iskaga tagaan waa doqonno adoo kale ah ku yidhi haddii ani aan abi xumaaday oona cilmigana aan ambaarsanaho waal ama weelasha cilmiga awciyat cilmi aan ka mid ahay kadibna xumaan aan ku sameey iyo abiixumadeeda ay cilmiga uga tagaan waa doqono caqli aanan lahayn lidalika soomaalida waxay yidhahdaan maslaxadaada maxaa looga saxdaa meesha ugu fiican maqaar eriwa ya maqaar eyna qaaraa sheeg soo ma marka qofka masaalixdiisa maslaxada tan ugu weyn waxaa weeyaan waa maslaxa diineed wa qofka inuu cilmi xambaaro ma sahlana lidaalika waad garanaysaan culimada fiqiga dhigi jirtay ee meelo badan oo muxuu aha dalalka dalkeenna ka mid a ah, ku dhigi jirtay ardayga kitaabka maalmaha qaar waa la baajinaya kitaabka inta la baajiyaa beert sheekha la aadi waa la soo fali qaar baa muxuuha tootooka loo raacay hadduu lo leeyahay loo leey haduu yahay loodi toogtooka loo raaci hadduu geel leeyahay tookaa loo raaci soo ma garan wamaa ilaa daalika cashirka iyadoona waa in aroorti hore beerta inta lagu kala loo soo faro sheekh kadibna markaas cashirka loo fadhiisanaya macruuf ya ah, shuf wa shahida shaahidu min ahliha marka waxaa weeyaan sheekha marka dhibkiisaas haddii aad qofku dul qaadan waayo waxba weyn ma uma suuragalayaan marka arrinta iyada waa arrin muhiima laakiin macnaheeda maaha shuyuukhda ha noqdeen kuwa abci xun kuwa ardayda dhiba ma ahan laakiin haddii ay kuga aado mid imtixaaman oo nooca ah waa inaad u adkaysato waa inaad u adkaysato weyaan waqaala abu yuusuf wuxuu yidhi raximah llah waxaan garanayaa mashaayikhda naga ninkii sheekh ka mid aha ardayda markii ay soo galaan saddex saac ayuu isku xigta ayuu leeyahay fasalka xilliyadii magisterkaan dhigan jirnay waa inta noo dhigtay magisterka ninka u aqoonta fiicnaay saas leeyahay oona ugu daacadsanaa albaabka wuxuu ku xirayaa lugta albaabka markuu soo gala gacanta kuma celilahay haraatiyuu ku dhufanaya albaabka qac soo fadhiisanaya marka diintii bilaabaya iyo khayrka iyo cilmigii ayuu marka kasii daynaya waa saddex saa isku xihan masqulaad u baahan kartaa wax unbaa kula soo dirsi kara haddii aad tirahdo ragga waxaad wax udhigaar ma ahan ilmo iyo waa rag magister ku jira muxuu ahaa secondary soo dhameeyey jaamacad dhameeyey master ku jira waa oo meel sare joog oo qaar muxuu ahaa reero lahoo ilmo laho dad weyna qofka haddii uu yihahdo masquul baan aadi wuxuu le tacawad billahi min ashayطaan الrajiim ilahay waxaad ka magangashaa shaydaanka masqusha ku wada ya waa ku wada muu ahaa kaadadii waa ku qabadsiina waa wa waa shaydaan ka maangal haddii aad ku celisana waa ku saaraya wuuu kaa burimuxuua kaa burinaya fasalka ninka asaga ahaa aan loo sabrin cilmi lagama barnay baynamaa cilmiga isaga laga xambaaray ama laga faa'iidey waxaa laga yaabaa raggi kale oo iska sahlanaa oo runtii abciga wanaagsanaa oo aad nooga fuudaa inaad nooga faa'ido badnaa sida dhabta ah masaa'il aad u badan oo raggi kale aanan ka helin ka helnay marka qofka waa inuu uu muxuuaha sabro cilmigaas iyo yuhdigiisa iyo mashaayikhda abcigooda waa in loo safra kuwa kasii darna way jiraan mxuu ahaa in soo maray ama na soo maray naam wa qaala abu yuusuf wuxuu yihi raximah اllah hamsatun shan yajibu waxaa waajib cala insaani qofka eh, mxu bini aadamka ah mudaaraatuhum inuu u reer magaaleeyo mudaaraadkii xal waan soo marnayo inuu jihayn wanaag mudaaraadka waa tii aan soo marnay waa inuu mxuu aha la dhaqmo waa inuu eh, la wado waa inuu reer magaaleeyo waa in iskaga dulqaato waa inaad dhib ma lahan hayay uu yidhaahdo wahaakada mudaaraadka shantaas waa inaad muxuu ahaa aadan ka hor imaanin oo wax murtaxaan kale hor imaanin dhib ma laha inoo eh, wadhaye aad tirahdo ood xusnu takhallus waxa layidhaha aad la timaado wacadda wuu tiriyey abuu yuusuf wa saaxib abi xaniifa weyan raximahullah minhum xaggooda shantaas wuxuu ka tiriyey alcaalim caalimka waa in muxuu ahaa aad u reer magaalayso waa inaad u nuglaato waa inaad warkiisa dhegaysato liyakhtabisa inuu ka soo qaato ood ka soo dhambaasho min cilmi cilmigiisa haddii aad marka aad isku taagto sheekhi uu ku borinaya ama cilmiga kuma hagarbaxayaba marka waxyaabahaas waa muhiim weeyaan annawcu saadis nooca lixaad oo looga bahan ardayga markuu sheekha la jiro an yashkura waa inuu ku mahadiya sheekha sheekha waa inuu ku mahadiyo calaa tawqiifihi tusitaankiisa u tusa tawqiifku waa tusitaan uu farkugu fiiqo calaa tawqiifihi kuduljoojiin uu kuduljoojiyo iyo tusitaan u ku tusa calaa maa fiihi wixii ardayga ku sugan fadiilatun fadiilo iyo wanaag wa calaa tawbiikihi inuu ku eedeeyo calaa maa shay fiihi isagaba naqisatun naqsi iyo hoosu dhigitaan ay ku sugantahay wixii liidanaan lah oo ku tusiyo waa inuu ku shukriyo sheekh wuxuu ku yidhi waxaan wax wanaagsan weeyaan khayr allah ku siiy sheekh aad baad u mahadsantahay jazaakum allah khayran waxaan wax liidan ka har jazaaka allahu khayran waa inaad ku shukriyo weyaan aad baad ugu mahadsantahu yidhahdo nacam aw ka salin amaba wahsi hadduu ku arko yactariihi ardayga muxuu ahaa soo haleelo oo u yimaado oo kusoo dirso hadduu sheekh yidhah war kasalka iska ilaali oo sidii hore uma dadaashida waa sidee aw qusuulin amaba gaabin oo yucaaniihi ardayga uu muxuu ahaa la dhibaatooda ama la soo la soo xiriiro haddii aad ku baraarujiye sheekha uu tusaaleeyo waa inuu ku shukriye sheekha aw hayri dalika ama intaas midaanan ahayn oo mimaa fii qaafihi wixii duljoojintiisa iyo tusaalintiisa ay ku sugantay caleyhi dushiisa iyo wa ku canaanashadiisa iyo ku dhaleecayntiisa irshaaduhu hanuunintiisa ardayga ay ku sugan tahay iyo wasalaaxu wanaagiisa wixii laguu sheegay oo wanaagahoo lagu tusay iyo wix xumaanahoo lagugu dhaleeceeyey haddii laguu sheega waxaa kugu sugan wanaaggaada iyo hanuunkaada marka ayad arrinta ayada waa inaad sheekha tiraada jazaaka khayran sheekh aad baad ugu mahadsan tahay wayacuda waa inuu tiriyo daalika arrinka asagaa ah iyo dhaleecayntaas amaba tusaalayntaas min ashaykhi shaykha xaggiisa min nicam illaahi nicmooyinka alla koray caleyh dushiisa biictinaa'i shaykhi shaykha eh, ku dadaalkiisa bihi isagu ku dadaali iyo wanadarihi aragtidiisa iyo fiiradiisa ilahay isugu fiiriyey ilaahay isaga uu fiiriyey fa ina dalika arrinka asaga ayaa amyalu soo leexitaan badan ilaa qalbi sheekhi sheekhi qalbigiisa wa isaga ayaa waxaa weeyaan ku bixin badan ama ku xambaarid badan cala alictinaa'i inuu sheekha muxuu ahaa ku dadaalo calaa bimasaalixihi ardayga maslaxooyinkiisa ayaa uga haboon weyaan sheekhii waxbuu kugu arkay wuxuu ku yidhi waxaa iska leexi ma toosna ama waxbaa kaa dhinaa wuxuu ku yidhi waxaa iska hagaaji waa inaad aad ugu faraxdo ku mahadnoqdo ku shukriso ugu ducayso arinta ayada waxay keensanaysaa inuu hore usii wado wax alle wixii naqsin uu kaa kabo wixii toosanna uu kuu garab galo weyaan kuna tusaaleeya masaalixdaada diineed iyo adduunyana inaad mxuu uka shaqeeya ood kaa murga ayay keenaysaa lakiin markii wax kuu sheega hadii aadan ka gelin intuu kuu sheega adun intaad madax saa u ruxdo iska tagto ama iska aamusto iska dhaqaajiso berri waxba kuuma sheeganayo ka aamusaya weyaan nacam waidaa awqafahu hadduu ku dul ama uu tusaalay ashaykhu sheekha cala daqiiqatin mid qarsoon oo min adabin aadaab aw naqiisatin ama mid muxuu ahaa naqsi ah waxyaaba dhimitaankeena oo sadarat minhu ardayga ka soo fuushay wa kaana ardayga u ahaaday yacrifuhu mid ogsoon min qabli horaan in arrinta ay ka soo diristay oy ku dhacday uu ogsoon yahay ama aad wax naqsi ku dhacay ama wax adabaho loo baahnaay ay ka qarsoontay laakiin uu ogsoon yahay ardaygii arrinta ayadoo arrin uu yaqaana ay tahay falaa yudhir yuusan muujinin anahu ardayga kaana inuu ahaaday caarifan bihi arinta ayda mid ogaa inuu aha yuusan muujinin aw afala canhu iska hilmaamay bal yashkur waa inuu ku shukriya sheekha calaa ifaadatihi faaidinta u faa'ideeyey dalika arrinka asaga i ictinaahi ku dadaalitaankiis biamrihi ardayga arrintiis uu ku dadaalay sheekhi waxbuu kuu sheegay waxaad kuu sheegay inaba taqaana ha u muujin sheekhi waan waan aqaanay ama qof yaqaana iska dhigin aad ugu shukri oo mawduuca qof aan aqoonin iska dhig waxyaabaha aadaabta majaalasada ay ka mid tahay qof baa kuu sheekayni wax labaatan sano ka hor aad taqaanay ayuu kuu sheegi qof waxaas weligiis aan maqlino kale loo dhegeysta waxaa la aadaab alistimaac weligaa qof aan maqlin nacam maa allah nacam madax urux qofkii oo wixii qof hadda ay ku cusubtaha kuu noqoto laakiin qofkii hor wadaa wuu macaansanayaa adna waxuu rabaa inuu muxuu macluumaadku gaarsiiya waan ka warhaya wax iyaga haddii aad tiraahdo baasha waa halowda mogta baasha way kharibantay marka arrinta iyada waa aadaabta mujaalasada ay ka mid tahay oo qofka xataa dhaqanka caadiga ah qof xataa kaa aqoon yar kun jeer hadduu ku yimaado ood macluumaad kuu sheega si fiican ugu dhegayso nabigeenna calayhi salatu slam waa taqaanaan ninkii abalwaliid oo gaaladii kufaaru quraysh rag ugu odayaashooda ka mid aha ayaa u yimid markaasaa waxaa weeyaan wuxuu u sheegay khusacbalaad wuxuu le hadii aad xanuunsan tahay dhakhtaraan ku raadinayna haddii aad saa tahay haddii aad xoolo ubaahanta daad boqor ubaahanta daad muxuu ahaa jinku haaya wamaa ilaa dalika boqol shay ayuu u sheegi nabiga calayi slat ma dhaqaaqay saasuu udhegaysana nacam saasuu leh uu cantarbaqashkii iyo baailkii tirada badnaa uu dhammeeya markaasaa intii nabiga uma dayna calayhi salat slam wuxuu yidhi afaraqta abalwaliid abalwaliidow warkii ma dhammayso ma ka baxday mise waxbaa weli ku harsan heerkaasuu la gaaray maaragtan markaasaa muxuu ahaa uu yidhi nacam markuu ogaaday inuu ninkan wixiisii ku jiray guntigiisa uu soo wada shubay kadib ayuu marka mxuu ahaa aayadda qur-aankeed ayuu ku akhriyey abulid waa markuu ti u laabtay gaaladii ood u tegey kadibna waxaa wey yidhahdeen laqad rajaca bihayri اlwajhi اladii dahab wejiga uu nagala tagay muxamed weji aan ahayn ayuu la soo noqday waa ti ay yidhahdeen waad garanaysaan marka fan اlistimaac waa wax muhiima oo runtii ummadda ka maqan qofka haddii aad mawada iyo xiriirkiin inuu ficnaad aad rabtid oo dhaqankaad u wanaagsaato khuluqa qofka isagoo hadla haka goyn warka warka si kasta u qaraarada annaga dhaqankeen waa taqaanaan hadal kharaar looma dhegaysan waayo somaad maqli hadal kharaar iyo xumaan looma dhegaysan waayo marka waa in qofka uu arrinta iyada ku dadaalo sheekhi marka hadduu wax kuu sheegay wi xataa adabtood kuu sheegay waliya halkaa mar inta maroo kitaab fulaan soo gada oo meeshaas u yeelaa waad taqanaa kitabka inuu meesha yeelo sheekh waan arkay hadhihin maya jazaaka allahu khayran ay baasha ay kuu dhaafi ya nacam ayib falaa yuhir yuusan muujinin wa kaana nacam waidaa waqafahu hadduu dul istaajiyo ou tusaalayaa sheekhu sheekha calaa daqiiqatin mid qarsoon oo min adabin adaab ow naqiisatin mid muxuu ahaa naqsi ah oo sadarat minhu asaga ka soo fushay oo wa kaana uu ahaaday ardaygii yacrifu mid ogsoon min qabli horaan falaa yudir yuusan muujin annahu ardaygii kaana inuu ahaad carifan bihi inuu ogaa waqafala canhu iska hilmaamay bal yashkuru wuu ku shukrinaa sheekha sheekha calaa ifaadatihi faaidintu u faaideeyey khayr allah dadaalka uu la dadaalay biamrihi ardayga arintiisa weyaan hadduusan wanaag kula rabin mi waa kuu sheegsheegi lahaa waa maya naam fain kaana hadduu yahay lahu isaga fain kaana hadday u sugnaato lahu ardayga fii dalika arrinka isaga naqsigaas aad la imaaday ama wanaaggaas uu ka tagay ama edabtaas daqiiqa uu ka tagay cudrun cudurdaaraad u leeyh waa xanuunsanaa wuu hilmaamay mxuu aha waxbaa ku jiray wamaa ilaa dalika cudur ayaad cudurdaaraad leeyahay oo wa kaana aad ahaada iclaamu sheekhi sheekhi in la ogeysay bihi cudurka isaga aslaxa mid wanaag badan falaa ba'sa bihi ha u sheego oo arrinta ayada sheekh nacam waa runta arrinta ayada waxaa weeyaan cudurdaarkaas noocaas ay ugu dhacay saas waa soo dibdhacay tusaale ahaan cashirka in laga soo dibdhacana sax maaha uu soo dibdhac cashirka markaasaa wuxuu intuu bananka qabto wuxuu yidhi hebel waxaa ugu soo dibdhacda cashirka sax ma ahena soo dibdhic ku yidhi sheekh nacam waa runta aabba ayaa xanuunsaday aabba ayaa kooma galay aabba ayaa muxuu ahaa saa ahaa aabba ayaa meel adag ii diriyo halkaa iga wamaa ilaa dalika cudurdaar marka noocaas oo kale waa inuu sheega haddii aad u arki inaad ah sheekh qalbigiisa arrinta yadayd ay ku degayso ha sheega weeyaan dhib ma lahan wailaa haddii cudurdaarka isaga sheekha ay mxuu ahaa arrintiisa ay wax badan aysheekha ogeysiinta ay wanaag ka ratimayn taraku iskaga tagaya weeyaan ilaa an yatarataba inay ka dhalanayso calaa tarki bayaani alcudri cudurka caddayntiisa laga taga mafsadatun fasaad fayatacayanu markaas waxaa waajib oo laazim noqonaysa iclaamuhu in ogeysay bihi isaga u ogeysay weyaan annawcu saabicu nawca todobaad oo looga baahanya ardayga inuu kula dhaqdo sheekhiisa anlaa yadhula waa inuusan usoo gelin cala shaykhi shaykha fii hayri lmajlisi majliska meelaan ahayn alcaami ee guud ahaaneed ilaa biistidaanin inuu ka idin dalbo mooyane masjidka oo kale waa majlis caam ah oo kale waa oo kale madrasadii jaamacaddii waa meelaha caamka idin uma baahno laakiin meelaha khaaska ah markuu sheekh ku jiro waa inuusan u gelin ilaa inuu ka fasax qaata mooyane sawaaun kaana ahaya ashaykhu shaykha waxdahu keligii aw kaana ahaya macahu isaga maciisa hayruhu hayrkiisa hala jiro weeyaan fain istadana hadduu iidan weydiisto baxayu yaclamu baxayu meel ama goor yaclamu ogsoon yaha sheekhu sheekha walam yadan lahu uusan u idmin insarafa uu iska noqda weyaan sheekhii isagoo muxuuah dareensan inuu ardaygii idan weydiistay hadduusan u idmin waa iska laabanaya uusan la hadlin weyaan walaa yukariru istidaanu walaa yukariru dib muxuua sooma celinaya alistidaana idin weydiishada oo idan haliifu mxuu ahaa iga fur iyo aan soo gala iyo kuma fain shaka hadduu shakiyo ardaygii fii cilmi sheekhi sheekha inuu ogaaday bihi isaga inuu fasax weydiisto inu ogaada haduu ka shakiyo falaa yaziidu ma kordhinaya fi listidaani fasax qaadashada fowqa alaai maraatin saddex jeer wax ka badan aw alaaa alaqaatin saddex muxuu ahay garaacitaan bilbaabi albaabka la garaaca aw ilxalqati amaba birta wareegsan oo albaabada inta badan albaabada waxa lagu xiri jiray birsaa u wareegsan oo kadibna lagu garaaca ilaa hadda xarameynka iyo dalalkaas way ku yeelaan birsaa u garangar oo saa u wareegsan albaabadaasa u saaran markii aad timaado bedelka aad gacanta ku garaaci lahayd birtaad ku garaacaysaa albaabada lagu garaaca weyaan oo mxuu ahaa laga raaraciya xalqadaas taas waa walyakun haada arqu lbaabi albaabka mxuu a garaacaysa khafiifan mid fudud biadabin adaab ay ku dheehan tahay biadfaari اlasaabici faraha cidiyahooda saas jegjegjeg qof ha ku siiyo nacam aw bilasaabici amaba gacmaha ha garaaca saas ha garaaca weyaan aw bialqati bilxalqati ama birta iyo mxuu aha silsiladaas saa u wareegsan qaliilan in yara ku kalaaca weyaan fain kaana mawdicu booska hadduu yahay baciidin mid fog can albaabi albaabka meeshuu sheekha jooga tusaale ahaan albaabka xag buu ku yeelaa sheekhana guduhu ku jira fain kaana hadduu yahay albaabu albaab fain kaana hadduu yahay almawdicu booska uu sheekha jooga baciidin mid ka fog can albaabi albaabka waalxalqati iyo xalqada falaa ba'sa dhib ma lahan halqadaad birta lagu garaca u kala jeeda weeyaane falaa ba'sa dhib ma lahan birafci daalika arrinka asaga inuu muxkor u qaado nacam falaa basa dhib ma lahan birafci dalika inuu garaaca kor u qaado biqadri maa shay qadarkii yusmicu uu maqashin karo sheekha laa hayra kama saramarna intaada weyaan waidaa adina hadduu idmo sheekha oo soogal uu yidhahdo oo wa kaanuu ay ahaadaan jamacatan jamaca dadka socda qadama yuqadim wuxuu hormarinaya afdalahum kankooda fadliga badan oo ugu sheeksan oo ugu qiimaha badan ayuu hormarinaya waasanahum kan ugu da'da weyn biduhuuli gelitaanka iyo wasalaami caleyh sheekh salaamitanka la salaama haddii gruub layahay ninka oo ugu aqoonta roon ama ugu da'da weyn ayaa la hormarina weyaan uma yusalimu cala afdali falafdal kadibna kan fadliga badan kan mxuu aha saas ayuu mxuuha kusii xijinaa falafdal wayanbaqii waxaa habboon an yadhula inuu galo cala sheekhi sheekha dushiisa wayanbaqii waxaa habboon an yadhula cala sheekhi sheekh waa inuu gala maxaa idiin qoran wayanbaqii waxaa habboon an yadhula cala sheekhi kaamil alhayati isagoo hay ay kaamil tahay iyo hubkiisa iyo muxua lebiskiisa iyo muuqaalkiisa asagoo ay kaamil tahay isagoo waxaa weeyaan macuus wata funaanadiin garabka ku wata inuu sheekhu u gala tusaale ahaan ka warrama iskuma aadana moogta haddii cimaamad uu watayna xataa cimaamadii ay isku aadaneen oo garabka ay u saaran tahay cimaamad qof wato oo sheekhiisu socdo ay garabka u saaranta ka warrama nacam ayib wayanbaqii waxaa baran an yadkhula inuu gala cala sheekhi kaamil alhay-at hay-adiisi iyo muxuuah muuqaalkiisa isagoo mutaahir badani badankiisa uu nadiifiyey waiyaab iyo dharka nadiifahumaa ay nadiif yihiin bacda maa shay gadaashii yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay oo min ahdi dufrin cidiye oo la qaado iyo washacrin timo oo mxuula qaado iyo waqai raixatin iyo gufaac amaba ur karihatin ee mxuu ahaa la markuu zuuliy kadib macnaheed waxaa inuu isnadiifiyo isnidaamiyo isagoo isku aadan waa inuu sheekha ada weeyaan laa siyamaa gooni ahaan in kaana hadduu yahay yaqsidu mid u qasda majlis alcilmi booska cilmiga ood sheekha cilmiga kudhigaya markaad u qasdaa taas waa uguma sii jirta weyaan fa inahu maxaa yeelay majlisu dikrin waa majlis dikri waijtimaacun waa kulmitaan lagu kulma fii cibaadatin cibaada lagu kulmo malaaigtii ayaa saas iskugu allahna subxaana wa tacaala ku agtiisa jooga ayuu muxuu aha ku sheegsheegaa uu ku ammaanaa weyaan marka arinta ayadaa sheekha markuu ogola iyo sida uu idinqaadku weydiisana iyo howlahaas ayuu intaas hore sheekh kaga soo hadlay caleyh raxmatullah garaaca idin weydiisashada waa inay noqoto si adab iyo ixtiraam iyo macno ay ku jirto saasuu kala jeeda imamka caleyh raxmatullah wamataa goortii dahala u gal cala sheekhi sheekha fii kayr majlis alcaam booska caamka meelaan ahayn hadduu sheekhu ugu yimaada wa cindahu sheekha agtiisa ay ahaatay u ahaaday man duul ama qof yataxadau macahu sheekh uu la sheekaysana oo fasakatuu ay ka aamusaan dadki sheekha la fadhiyey iyo sheekhii xadiidi sheekadii ay wadeen ay ka aamusaan أو dakhala uu ardayga soo gala washaykhu sheekhana waxdaw keligu yusallii uu tukana aw yadkur aw rabbi xusaa subxaana wa tacaala aw yaktuba aw yaktub ama wax uu qora aw yuaalicu ama kitaab uu muaalacaysana oo fataraka uu iskaga taga sheekhi daalika arrinka asaga oo fasakata aw sakata uu aamusa walam yabda'hu uusan sheekh ku bilaabin bikalaamin hadal iyo war uusan ku bilaabin aw basti wayakhruj ha baxa sariican degdeg ha u baxa ilaa an yaxuahu inuu ku booriyo ashaykhu sheekha caalmukti inuu nagaado sheekhu inuu yihah warmay joog joog joog inuu yidhahda mooyane waidaa makata boorrin badan weliba waidaa makata hadduu haddana nagaado oo sheekh warkiisa dhegaystana falaa yutiilu ma dheeraynaayo fadhigii iyo nagaashadii ilaa an yamurahu inuu fara bidalika arrinka asago inuu fara mooyane sheekhii wuu ku idmay dad baa la joogay dadkii sheekada ay wadeen gam hadalka yaa ama sheekha salaada ku jira cibaada ku jira waxbarno ku jira wax qoritaan ku jiray wixii wuu joojiyey kadibna markii aad arrinta aragto macnaheed waxa way infiraaq lagu mahay hawshan hawl adiga kuu furan maahan markiiba salaama isday baxso ma dhici weyda sheekhay ku celiyey joogoo ku yidhi joog laakiin markii aad xogahoo yara daqiiqado haddana siiba saasuu kala jeeda weyaan ilaa hawl kala socotay hawshii ayaad ilfuur ku noqonaysaa in saxa tacbiir hawshii ayaad halaynaysaa weyaan ayib ayib wayanbaqii waxaa haboon an yadkhula inuu galo ardayga cala sheekhi sheekha ow yajlisa inuu fadhiiso cindahu agtiisa wa qalbuhu qalbigiisana faariqun uu faariq ka yahay ardaygi min ashawaaqili waxyaabaha shuqli lahu isaga wax shuqli maxaa ka mid a waa noo imaan doontaan wadihnuhu maskaxdiisana saafin ay saafi tahay laa fii xaali nucaasin isagoon hurdaysnayn xaalad uu hurdo ku jira oo muxuu ahaa lulma ay ku jirta weyaan aw qadabin cara aw juucin u isagoo arintaas aynan haynin oo maskaxdiisa ay saafi tahay sheekh ha u taga weyaan oo sheekha mxuu ahaa markuu wax ka barna marka ha noqota liyansharixa inuu mxuu ahaa sharaxmo ood fidsamo sadruhu xabadkiisa ood u diyaargarooba limaa yuqaalu waxa la dhihi oo cilmi ah oo wayaci uu weeleeyo uu xifdiya maa yasmacu wuxuu maqlaa weyaan wuxuu maqloo cilmi ah si u qabta weyaan waidaa xadara hadduu yimaado makaana sheekhi booska sheekhu uu jooga oo falam uusan ardayga helin jaalisan sheekhi oo fadhiyo intadarahu wuu sugi kay laa yufawita si uusan ugu tagsiinin calaa nafsihi naftiisa darsahu darsigiisi sheekha darsigu u galay si uusan ugu tagsiinin meeshiisha ku sug ardayga inuu sheekha sugu waa fa ina kula darsin darsi la arko oo yafuutu dhaafo laa ciwada lahu noqosho ma lahan weyaan iyo bedel ma lahan hadda beryahan alxamdulilah youtubekii ayaa laga heli laakiin berigaas youtube iyo cajaladii toona ma jirin marba cashirka hadii la gala wabilahi towfiiqo isdaysan nacam beryahan laftirkeeda ma sahlana oo qofki inuu yidha youtube wax ka dhegaysanaya waa iska danaysanaya dibna uguma soo laabanaya inta badan lifeka iyo qeydka qofka uu hor fadhiyo ayaa in badan ka nafci badan oo ka ajar badan oo ka sugnaan badan oo ka hubitaan badan hubitaanka xataa qofka maxaa yeelay dib baan ka dhegaysana markaad dhegaysan leedo kitaabka saa u furtay ama youtubeka aad furtay albaabkaa lagu soo galaacay telefoonaa kuu soo dhacay howlaa kugu soo booday waad iskaga tagtay berriyaad bilowday beri dambe cashirka ad damaysatay kii kale nusaad kaga tagtay marka dhib badan ilaa in jamaaco la yahay weliba lagu kantaroola oo sheekh uu ku kontaroolay waa baab kale oo laga warqaba naam ayib faina kula darsin darsi raako yafuutu tagalaacwada lahu badel ma lahan weeyaan iyo wax kaaga badel noqon kara lama arkan walaa yatruqa calayhi albaabkiisun ku garacan sheekhii liyakhruja ilayhi inuu soo baxa wain kaana naa'iman hadduu hurda oo sheekh waa hurdaa la yihahda sabra uu sabra xataa yastayqida ilaa u amaba ardaygii wuu iska laabanaya oo gurigiis uu laabanaya uma yacuudu kadibna uu soo laabanaya usoo noqonaya wasabru sabarka a khayrun lahu khayr badan maxaa yeele cilmi ku jira intuu fadhiyo ood sabra waxaa weeyaan ajar badan iyo khayr badan ayaad ilaahay subxana wa tacala u wadi faqad ru'ya waxaa la wariyey can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma kaana inuu ahaday cbdullahi faqad ruwiya waxaa la wariyey can ibni cabaasin radi allahu kaana inu abdulahi bin cabaas yajlisu mid fadhiisto fii alab اcilmi cilmiga dalabkiisa wuxuu u fariisan jiray calaa baabi zayd ibni haabit zayd ibnu haabit albaabkiisa ayuu fariisan jiray xataa yastaqid ilaa hurdada u ka soo kaca fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi jiray alaa nuuqidhu laka maan kuu kicinno si cilmiga aad ugu qaadato aan kuu soo kicina zayd ibnu haabit fayaquul wuxuu dhihi jir laa maya hayay kicinina markuu soo kaca isagoo bannaanka halkaad jiifo oo ku qaylulsaday oo inta go'iisa barkaday ugu dhufanayaan ay saxaabada usoo bii jireen salaada casr markay uso baxayaan duhurka intu meshuu taga ayagoo jiifa intaas wuxuu diidayaa in waxaa weyaan uu sheekhi ka kiciyo ninka muxuua saa samayno cbdullahi bin cabbaas ragga lagu samayno war rag dhawaasho nabiga kaga dhawaay uu asaga kaga dhawaayay alayhi salatu salaam maca dalika cilmiga ixtiraamkiisa ayuu saa u yeeli jiray wa waxaa la dhici karto qaala inuu dheeraado maqaamahu booskiisa iyo joogitaankiisa ayaa muxua dhici jirtay ama laga yaabaa cabdullahi bin cabbaas ow qaracathu ay mxuu ahay garacdo ashamsu qoraxda ay garacdo weeyaan ay ku dhufato ku dhufato weeyaan wakadalik sidoo kale ayuu kaana salafu salafka ay ahaan jireen yafcaluuna kuwa sameeyo saas ayay ahaan jireen weyaan qofka cilmi raba marka waa inuu meelahaas badan u mara laa taxsab ilmajda tamran anta aakiluhu lan tabluqa almajda xataa talcaqa asabra waa noo imaan donta ama soo marn soo marn so noo iman donta soo marn waa insha allahu tacaala walaa yatlub yuusan ka dalbin min asheekhi sheekha yuusan ka dalbin ardayga iqra'ahu inuu akhriyo fii waqtin waqti oo yashuqu calayhi isaga dhib ku ah fiihi isaga aw lam tajri ayna ku dareerin caadatahu sheekha caadadiisa biliqra'i dadka inuu waxba u dhiga fiihi isaga walaa yakhtaric calayhi yuusan u sheegin oodun u muxuu ahay soo muxuu ahay keenin calayhi dushiisa waqtan waqti oo khaasan bihi isaga gooni ku ah duuna hayrihi dadka ka ardayda kale aan muxuu ahay ayrkooda weeyaan wain kaana lima fiihi waxa ku sugan awgii oo min atarfici kor isu qaaditaan iyo xulxumqi doqonnimo ah cala shaykhi lagu doqonoobi iyo alabati ardayda iyo walcilmi cilmiga inta ayada waxaa weeyaan ardayga inuu gooni duruus gooni ah sheekh waqti fulaan aniga gooni ugu dhig inuu yidhahdo yuusan samayn ayuu leeyahay laakiin haddii maslaxa ay ku suganta wana iman doontaa oo ardaygii firaaqa uusan helaynin ama cilmiga asaga uu u baahan yahay ama sheekhiba qalbigiis uu arrinta waasic ku yahay wax dhibaato haba yaraato ay leedahay ma lahan weeyaan nacam warubama waxaa dhici karta staxya sheekh sheekh inuu xishoodo minhu xaggiisa oo fataraka uu uga tagay liajlihi ardaygaas dartii maa shay iyo camal iyo cilmi iyo cibaado huwa isagaba aham ka muhiimsanaa cindahu agtiisa fii dalika alwaqti waqhtiga asaga falaa yuflixu markaa uusan liibaanin aaalib ardayga weeyaan fain bada'ahu sheekhu sheekh hadduu ku bilaabo biwaqtin mucayanin waqti fulan baan ku samaynayani waqti fulan iyo imow hadduu ku yidhaahdo aw khaasin ama khaas waqti gooni a ah bicudurin cudur oo caa'iqin lahu isaga ardayga ka reeba aan xuduuri maca aljamacati jamacada inuu la soo xaadira ka reeba hadduu u samay sheekhi aw limaslaxatin ama maslaa raacaha sheekhu u arkay falaa ba'sa bidalika arrinka asaga wax dhibaata haba yaraata ma lahan weeyaan aan ku jiidna mxua ilaa sideed ayb anawcu aaminu nooc sideedaad an yajlisa waa inuu mxua fariiso bayna yaday sheekhi sheekh hortiisa jalsat aladabi fadhi aadaab waa inuu fariisa kama yajlisu sabiyu ardayga si u fariiso bayna yaday lmuqri qofka qur-aanka uu dhiga hortiisa uu fariisto weyaan aw mutarabican ama isagoo afar gees u fariistay mutarabica waa lugaha in saad laysu geliyo maxaa la yidhaha ya mutarabic waa isku mid markaa nacam lugaha saasuu isu gelinaya saa sida cadiga loo fariista ayuu ula fariisanaya weyaan ayb bitawaadicin isagoo hoos isu dhigaa weyaan iwa khuduucin hoos isu dhigitaan iwa sukuunin xasilooni iwa khushuucin khushuuc ila cilmi sharciga la dhigaya inuu u khushuuca cilmigaas sharciga ah oo allah u khushuuc subxana wa tacaala wayusqii uu udhag raaraciyo ilaa sheekhi sheekha naadiran ilay isagoo eegi wayuqbila uu mxuu aha kusii jeestay bikuliyatihi guud ahaantiisa alayhi dushiisa mutacaqilan isagoo maskaxdiisa ay joogto weyaan mutacaqilan ay maskaxdiisa joogta liqowlihi sheekh wuxuu sheegi baxayu meel amaba jeer laa yaxuujihu uusan u dhibaataynaynin ilaa icaadati alkalaami hadalka inuu kusoo celiya usan ubaahinayn weyaan intuu meelo iska yaro firfiriya ama meelaha qalbigiisa u aada sheekh see tiri ama sheekh muxuu igu celi meesha ayada uusan dhihin weyaan oo qalbigiisa uu xaadir ahaado baxayu meel laa yaxuju uusan u dhibaataynin ilaa icaadati alkalaami hadalka ku celintiisa maratan aaniyatan mar labaad weyaan walaa yaltafitu ma fiirinayo meelaha ma firfiirinayo min hayri daruuratin yanduru ma fiirna ilaa yamiinihi midigtiisa aw shimaalihi bidaxdiisa aw fowqahu dushiisa aw korkiisa aw amaamahu hortiisa biqayri xaajatin danla'aan uma fiirfiirnaya weyaan walaa siyamaa gaar ahaan cinda baxdihi markuu sheekha asaga gooni ahaan ula munaaqashona sheekhiya masala fulan say tahay wahaakada sheekhiyo fiirna oo asaga xaggii u jeeda wax u sheegi ood muxuu ahaa ugu jawaaba ayuu meele eegitaan bilaabay ma soconaysa arrintayda lahu isaga wa cinda kalaamihi markuu la hadlaya macahu isaga maciis weyaan ixtiraam darra ay tunaysay arintayda sax maahan falaa ymbaii ma haboon an yandura inuu fiiriyo ilaa ilayhi isaga mooyane walaa yaariba inuusan isu baraanbarin ardaygii walaa yaarib waa inuusan isu baraanbarin lidajatin huwan ama bulaan ama buuq yasmacahu au maqlay tusaalahaan qac ayaad maqlay qofkii ama waxbaa dig soo yiri ama soo dhacay ama meelahaas cod baa ka yeeray culus ama jug ayuu qofka maqlay ardaygii marka mxuu ahaa walaa yaaribu an isun baraabarin lidajatin huwan amaba bulaan amaba jug oo yasmacuha uu maqlo aw yaltafita ilayha ama yuusan xaggeeda fiirinin walaa siyama gaar ahaan cinda baxihi markuu sheekha la munaaqashoona lahu isaga weyaan walaa yanfuda waa inuusan mxuu ahaa hurgufin kumahu maradiisa iyo kumkiisa waa inuusan saa u hurgufin walaa yaxsira waa inuusan faydin can diraacihi labadiisa dhudhun waa inuusan faydin sheekha uba ardaygan m gama kufadina sooma marka hawlahaasoo dhan waxyaabahan loo bahna inay ka mid tahay adab maahan edab maahan weyaan naam walaa yaxsiru ma faydayo can diraacahi dhudhumihiisa ma faydaayo walaa yacbau kuma ciyaarayo biyadayhi gacmihiisa aw rijlayhi ama lugihiisa aw hayrihima ama hayrkood oo min acdaai xibnihiisa ka mid a ah. walaa yadacu yadahu gacantiisa ma saaray calaa lixyatihi garkiisauma qabanayo weyaan garki sauma sarsaarayo gacmaha aw fami ama afka gacanta ma saaray aw yacbaa kuma ciyaaray biha gacanta kuma ciyaaray fii anfi sankiisa weyaan aw yastahrija minha shaya wax kama soo saaraya oo sanka inuu qofka farayo si ahaanba qofka inuu sanka meelaha caamka ah ku faraya ama afka ama ilkaha waxyaabaha muraada dilay ka mid ta marka qofka wejigaada inta badan gacmaada ka ilaasho markii aad wejigaada ka shaqaynays ha noqoto mar aad muxuuaha gooni isla tihiin marka wejiga in laga ilaaliyo indhaha iyo farayntooda iyo sanka iyo afka iyo carabka iyo gacmaha oo la ruuga iyo cidiyaha oo muxuu ahaa lagu jarta ilkaha iyo waxyaabahaas waxyaabaha muruada dilay ka mid tahay khaiibka cuyuubta lagu arka waxaa la yidhahdaa qofka khaiibka hadduu mar markuu khudbada u istaago uu garka saa u qabsado waxay yidhahdeen mahlakatun waa halaag kaas khalaas waa uu halaagsamay waxyaabaha cuyuubta ceebaha khaiibka dilaysa oo dhulka kusoo reysa ka mid tahay marka aadaabtaasoo dhan waa inuu qofka ilaaliyo weeyaan naam aw yastahrija minha shayan wax ka soo saaro walaa yaftax fahu afku waa inuusan furin walaa yaqrac sinahu ilkaha waa inuusan gargaraacin oosan cidiyaha wax ku garaacin weyaan walaa yadriba alarda arlada waa inuusan ku garaacin biraaxatayhi calaa cashiis waa inuusan u garaacin weeyaan aw yahuta calayha dhulkii uusan mxua ku xariiqin biasaabici farahiisa walaa yashbika yadayhi gacmihi waa inuusan isdhexgelin wayn saas iyo wixii la midka waa inuu samayn aw yacbatha uu ku ciyaara biasraarihi guluusyaha shaararkiisa iyo khamiiskiisa waa inuusan ku ciyaarin weyaan telefoonkiisana waa kabsii daran yahi walaa yastanida waa inuusan mxua tiirsanin bixadrati shaykhi shaykhii oo fadhiyo inuusan u tiirsanin ilaa xaa'idin derbi waa inuu ku tiirsanin aw mahadatin barkin inuusan ku tiirsanin aw daraabziin darabsiinka waxaa weeyaan jaranjarada markii jaranjaro saa u samaysan tahay soo alwaax iyo waxaa weeyaan biro iyo qofka inuu ka dhaca celiyo looma sameey ya darabsiinka taas weyaan maxaad ku sheegaysaan jaranjarta way samaysan tahay waa caadi laakiin dhinacyaha waxaa ka socda biro ayaa saa loo sameeya waxaad dhihi kartaan difaaca miyaa la dhihi ya baalasha miyaa la dhihi ma garbaha la dhihi adinka idin tala marka meeshaad la adeysaan nacam ayb darabiinkaas waa inuusan ku tiirsan ayadna aw yajcala yadahu gacantiis waa inuusan yeelin calayha walaa yucطi cafwan asheekha sheekh waa inuusan siinin janbahu dhinaciisa aw dahrahu tiirsigoo kale tusaale ahaan iyo lugaha lafidsadoo kale qofka haddii aad xanuunsan yahay nacam waa loo ogolya dhibaato ma lahan laakiin haddii ayna jirin arrinta ayada ah lama ogola lidalika sheekhuna sheekh saalix alcusaymi xafidahu اllah xalqa aad u weyn oo dhowr kun oo qof ay fadhiistaan marka halkaas ayuu eegayaa arday tiirsan markuu arka wuxuu leeyahay wuu joojina cashirka markaasuu le mariid ma dhabarkaa laga haya ha hadduu yihahda wuuu leasanta ah, arday lagu hafidsan arkaya markaasuu le ma iyo meelaasaa laga haya ha hadduu yihahda ahlan wasahlan haddii kale waxaa weeyaan wuu fiijinaya cashirku ka bixinaya big oo ka saaraya aadaabta cilmi ka mid maha ayuu leeyahay waa tarbiye moogta cilmigii waxaa weeyaan altarbiya waatacliim ya wayuzakiihim wayucallimuhum alkitab walxikma nabi maxamed alai slat slam cilmigii waxaa la socday taskiye iyo tarbiya la socda soomahayn ya salli fa inaka lam tusalli nin kala lahaa muxuu taskiye iyo tarbiyo rag badan ka ka ka rag u lahaa muxuu uu ka daadinaya carabkooda raggii marka arrimahaas ayuu ka hadlayaa imaamka caleyh raxmat ullah wax aad wanaag badanna weeyaan ayib walaa yastanid waa inuusan tiirsanin bixadrat sheekh sheekha oo muxuu joogitaankiisa ilaa xaa'idin derbi ow makhadatin ama wabarkin aw darabisiin darabisiinka waxaa weeyaan waa garbahaas jaraanjarta ow yajcala waa inuusan yadahu gacantiisa calayha amaba muxuua uusan saa u uusan gacantii uga dhiganin weyaan meel saa u saaran walaa yuci sheekh sheekh waa inuusan jambahu dhinaciisa aw dahra ama dhabarkiisa uusan agga sheekhiyo darsiga ku jira inu agga iskaga jooso kitabka saa qabsado oo dhabarka sheekh usoo jeediya yuusan samaynin weyaan walaa yactimida waa inuusan cuskanin calaa yadayhi gacmihiisa ilaa waraa'ihi labada gacmood sheekhiyaad waxa u dhigaa markaas saas tu gacmahaas u tiirsado yuusan samaynin caawa waxaa lagu jiraa tireen iyo tababar wa la yaab naam aw jambihi ama dhinacdhinac intuu gacan saa u tiirsado sheekhi saas u samaynin wey <laughs> waxaan filaya rag badan inay yaaban yihiin ariiqadan waa ariiqadii salafka ay lahaan jireen oo alabat cilmiga muxuuaha looga baahnaa laakiin ragga xuduurka masjidka iska yimid saa rabtaan oo fariisti waxba dhibaato ma laha lakin waxa laga hadla waa alabat cilmiga cilmiga inay bartaan raba aadaabta looga baahan yahay tabiiqeedana laazim maaha in caawaba la sameey laakiin waa arrin loo baahan yahay in la barto weyaan aw janbi amar naciisan walaa yugtir waa inuusan badanin kalaamahu hadalkiisa min hayri xaajatin dan la'aan walaa yaxkii waa inuusan sheegin maa yudxaku minhu wax laga qoslo oo dadka ka qoslashi waa inuusan sheegin wamaa fiihi badaa'a iyo afxumi waxay ku sugan tahay iyo dhoohaalnimo aw yatadamana amaba wax keensana suu'a mukhaaabatin hadalxuma aw suu'a adabin ama adab xuma walaa yadxaku ma qosa ligayri cajabin wax lala yaaba ayadoo oolin walaa yacjab ma yaaba duuna oo mxuad muujiye xataa hadduu la yaabo waa inuusan muujinin fain halabahu haddii allayaabka uu ka qaalib noqdo wixii la sheegay iyo wix laga sheekaynaya uu la yaabo tabasama wuu dholo caddeeya ma qoslaay biqayri sawtin cod la'aan albattata asalba isagoonan cod ay ka soo bixin ayuu mxuu ahay sameeya weyaan walaa yuktir ma badiyo attanaxnuxa inuu yidhahdo od waxaa weeyaan waxyaabaan xabka iyo dhuunta ku dhegan uu mxuu aha siduu ku soo saari laha ama ku leexin lahaa uu mxuu aha ku dadaalo ma samaynaayo min hayri xaajatin dan ولا yabsuq ma candhuuftufa walaa yatanaham ma sidoo kale ma qaaxatufa ma amkanu intays u suuragalasha weyaan walaa yalfad ma tuura annuhaamata candhuuftii min fiihi afkiisa kama tuura weyaan bal yahuduha wuxuu ku qaataa min fiihi afkiisa waa kaga qaata bimindiilin mindiil buu kaga qaataa tiishkan waxyaabahan la isticmaala aw khirqatin ama calal yar ayuu kaga qaataa aw arafa thawbihi ama maradiisa mxuuaha darafkeedu kaga qaataa wayatacaahadu wuxuu ku dadaalaa sheekhii markuu la jooga taqiyata aqdaamihi lugihiisa wuu fadhiyaa waikhaai iyaabihi marooyinkiisa inuu raariciyo laakiin irkhagaas waa in la ilaaliyo in isbaal uusan dhicin isbaal socodka iyo tayada marka waa khatar isbaalkana naar baa lagu geliy alla inaas qofku uusan fiirinin ayaana dhacaysa weyaan oo qofku inuu maradiisa hanqoyada hoos ka mariyo iwa sukuuna yadayhi gacmihiis inay xasiloonaadaan cinda bacihi markuu sheekha masale la niqaasha ood uga jawaaba inuu gacmaha taagtaaga maaha sheekhiya masale kale niqaasha waa inuu gacmihiisa kontrolo oo markii uun in gacan la taaga ay noqoto xataa si edabla ugu taaga laakiin sheekhi ayaa masale kala niqaasha oo kala muxuu ahaa eh, hadla markaasuu gacantu taaga saa u taaga sax ma aha waa inuu marka waxyaabaas o dhan dhowro ayuu leeyahay imaamka calayhi raxmat ullah raxmatan waasica nacam wasukuuni yadahi gacmihiisu inay xasiloonaan cinda baxdihi markuu sheekha masale la munaaqashoona aw mudaakaratihi masale uu la eh, cashar bixina weeyaan waida catasa hadduu muxuu ah hindishooda khafada sawtahu codkiisa hoos buu qaada qadra jahdihi intuu awoodi karo wasatara waja wejigiisana wuxuu ku asturayaa bimindiilin mindiil iyo mara wix lamid ayuu ka asturaya aw naxwa wix lamidka ah maxaa yeelay hindishadaas waxaa laga yaaba ina waxyaaba aan nadiif ahayn ay ka boodaan weyaan waida tahaaba hadduu halaalaqa ama u hambalaalyoodo satarafahu afkiisa ayuu asturaya bacda raddihi markuu difaaca qadra juhdihi inta tabartiis markuu difaaca oo iska celiyo ood awoodi waayo mara ayuu afka saarnaya weyaan nacam waan caliyin radi allahu tacala waxaa laga wari qaala wuxuu yidhi imaam cali sayid cali wuxuu yidhi min xaqi alcaalimi caalimka xaqiisa waxaa ka mid ah calayka dushaada an tusalima waa inaad salaamta cala alqowmi dadka dhan meesha fadhiya waa inaad ku salaamta aad salaamta caamatan guud ahaan xaqa aad caalimka ugu leeya ka mid tahay wa takhusahu adadaad ku gooni yeeshay bitaxiyati salaamitaanka wa an tajlisa waa inaad fadhiista amaamahu hortiisa walaa tushiiranna waa inaadan fiiqin cindahu agtiisa biyadayka sheekhiyood hor fadhida waa inaad gacmaha meelaha ku taagtaagin walaa taqmiza waa inaadan ku mxuu ahay qalloocanin oodan mxuu ahaa ku yara godin bicaynayka bicaynika ishaada hayrahu qofkiis ood u iljibinin qof sheekhood la fadhida oo ayadoo iljibinin weeyaan walaa taqulanna aadan dhihin qaala fulaan hebel baa sidaa yidhi khilaafa qowlihi sheekh masaluu sheegay intaad tirado sheekh hebelaa saas yidhi aadan dhihin ood sheekh kale masalo uu sheegay aadan mxuu ahay ku eh, mxuu ahaa daraynin weeyaan sheekhii haddii ay la sheega ay noqotana si gooni iyo si mucayana ah, waa ynu sheegin ama saasay tahay iyo edab inuu la yimaado ardayga walaa takhtaabana waa inaan xamanin cindahu agtiisa axadan qofna walaa tatlubana waa inaadan raadinin cadratahu kufitaankiisa amaba turantarooyinkiisa wa inaadan raadinin wain zalla haddii aad muxuu ahaa sheekhi simbirraxoda qabilta waxaad aqbalaysaa macdiratahu cudurdaarkiisa wa calayka dushaada waxaa ahaatay an tuwaqirahu inaad u weynayso leesh lilahi tacala alla weyne dartii waa inaad weynayso cilmigu waa xambaarsan yahay dartiisa uweynaynaysaa inuu qurux badan yahy inuu macno leh inuu aftahan yahy inuu maahan cilmiga diintu waa xambaarsan yahy dartii aad u weynaynaysaa weyaan wain kaanat haddii ahayd lahu isaga xaajatun dan sabaat wain kaanat lahu haddii ay u sugnaat xaajatun lahu isaga xaajatun xaaja sabaqta waxaad ugu hormaraysa alqowma dadka ilaa khidmatihi khidmadiisa waxbaa muxuu ahaa sheekhu u baahday adiga ugu horey way khidmada weeyaan walaa tusaara qof waxa ku saraysanin oo dhegta wax ugu sheegin fii majlisihi booska sheekha u fadhiyo wax ku akhrina qofu dhegta wax ugu sheegin weeyaan walaa taahud bitawbihi maradiisa ha qabanin oo ha soo jiidin wacaysi nabigu waa lagu samey alai slat slam laakiin dad ku samey maxay ahayn alacraab alacraab ashaddu kufran ونفاقا واجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله ولا تلح عليه هكو علن وإن أدوح كو شيغا أما كبرا إذا كسل مركو محوها النوغو ودالو هكو علن ويان ولا تشبع هكذا أرجن من طول صحبتي لجوجي سدر كذا كذا أرجن محوها بنانت هذا كذا أرجن ويان فإنما إن كلمان هو إسقى كالنخلة وجيت مريد وكله شيخ إي عالمك tantadiru minhu waad sugaysaa tantadiru waad sugaysaa mataa yasqutu markuu soo dhaca calayka dushaada minhaa geetimireedkaas shayun shay oo geetimireedka say u joogtaba waxbay soo daadinaysa maahu khayran sheekhana waxaa laga yaaba saad u joogo inaan cilmiga soo daadiyo markaas waad sabraysaa walaqad jamaca wuu jamciy ayuu imamka yidhi aleyh raxmat ullah fii hadi lwasiya dardaarankan maa fiihi kifaaya wax muxuu ahaa ku filnaan ku sugan weeyaan hada wallahu aclam wsala allah waslama cala